bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu <clears throat> qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu maa yaquulu idaa rakiba safiinatan baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu uu dhahayo qofka idaa rakiba haddii uu fuulayo safiinatan doon kitaabu adkaar lmusaafir ayaan ku dhex jirnay oo min kitaabi aladkaar lilimaami annawowiyi raximahu llahu tacaala sidaan ayuu baabaystay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wa qaala irkabuu fiiha wa qaala waxa uu yidhi irkabuu fuula fiihaa doonida dhexdeeda fuula bismi illaahi xaal aada ilaahay magaciisa ku dheehan tihiin ama mutabarikiina xaal aada barakeysanaysaan bismi illaahi magaca alle yani kaa ku kora ayb bismi illaahi xaal aada barakaysanaysaan ilaahay magaciisa majriihaa ay jaryuhaa yacni makaanu dureerkeeda ama waqti waqti socodkeeda ama socoshadeeda wa mursaahaa baroosin dhigashadeeda idinkoo ilaahay barakaysanaya magaciisa ku fuula ayb ayb marka majrehaa wa mursahaa waa jaryuhaa waa irsaauhaa waa la dhihi karaa eh, ama warasiyuhaa waxaa kaloo iska noqon karaan daraf miimi ah nacam waqti socodkeeda iyo waqti saldhigashadeeda dhigashadeeda ayb sidaa marka in loo wado wa qaala waxau yihi irkabuu fuula fiihaa doonida dhexdeeda kora jaryuhaa socodkeeda wa mursaahaa wa rasyuhaa bismi illaahi aada barakaysanaysaan ilaahay magaciisa xaal aada barakaysanaysaan ilaahay magaciisa waqaala qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wajacala lakum alla wuxuu idiin yeelay min alfulki doonidii walancaami xoolihii maa ayuu idiin sameeyey tarkabuuna ay tarkabuunahu aada fuulaysaan waxaad fuulaysaan buu alla idin yaala ayb ayb marka labada aayadood buu sheegay aayadda horeo marka doonidii nabiyullaahi nuux markuu fuulay bisinka inay ku fuulaan ayuu dadkii amray qofkii doonihii markaa raacayo dee inuu wax walba qofka sameynaya inuu bisinkii ku bilaabo wa qaala waxa uu yidhi irkabuu ahaada yacnii fuula fiihaa doonida dhexdeeda rakiba fii baa lagu gudbeeyey tadmiin ayaa ku jira oo ay siiruu ahaada fiiha fi safiinati doonida dhexdeeda ahaada majraaha majreehaa jaryuhaa doonta socodkeeda wa mursaahaa wa rasyuhaa iyada saldhigashadeeda bismi illaahi ilaahay magaciisay ku qabiddeeda ilaahay magaciisa qabiddiisiibay ku ahaatay nacam oo marka bismi illahi khabar uga dhigtaa bannaan waqaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wajacala lakum wuxuu idiin yeelay alla min alfulki doonida xaggeeday walancaami xoolihii maa tarkabuuna waxaad fuulaysaan waraweynaa fii kitaabi bni sunniyi can ilxuseyn bni caliyin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi amaanun liummatii amaanun nabadgelyaa liummatii u sugnaatay ummadeydu ay qabaan min algaraqi ay ka nabad galaan maashood idaa rakibuu hadday fuulaan an yaquuluu inay dhahaan ayuu ugu sugnaaday bismi illaahi majriiha wa mursaaha ina rabbii lagafuuru raxiim wamaa qadaru llaha xaqa qadrih alaaya haakadaa huwa sidaan weeyaan buu yiri fi nusakhi nusqooyinka idaa rakibuu lam yaqul asafiinata ma dhihin ayb xadiidkan marka uu warinayo eh, ibnu sunni xaafidku waxa uu yiri waakhrajahu bnu cadiy fi lkaamil ayuu kusoo saaray bisanadin fiihi ducafaa wa majhuulun sanad rag ducafaa iyo nin majhuula uu ku jiro ayb marka xadiidka dacfigaasaa ku sugan xaafid ibnu xajar sida uu tilmaamay baabu istixbaabi ducaa'i ducadii sunanimadeedii caddeynteediibuu u baab yahay fi safari safarka dhexdiisa lagu ducaysto qaala rawaynaa fii kutubi abi daawuuda wاtirmidiyi wabni maajah can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu yihi halaatun saddex halaathu dacawaatin saddex duco mustajaabaatun weeyaan kuwa la aqbalo oo la ajiibo laa shaka shaki fiihinna dhexdooda ma ahaanin dacwatu lmadluumi qofka laga gardaran yahay ducadiisa yacnii habaarka uu habaaraya qofka daalimka ee ka gardaran wa dacwatu lmusaafiri musaafirka ducadiisa wa dacwatu lwaalidi waalidka ducadiisa calaa waladihi waladkiisa oo u duceeyo ama habaaraba waa la aqbalaa mar walbo qaala tirmidiyu xadiidun xasanun ayuu yihi walaysa fii riwaayati abi daawuud calaa waladihi kuma jirto ayb xadiidkan marka takhriijkiisiina waa soo hormaray iyo macnihiisiiba baabu ladkaari lmustaxabati fi sowm ayuu kusoo hormaray qofkaa marka madluumka wasfigaas madluumnimada xataa gaal hadduu doono ha ahaado nebigu markuu mucaad binu jabal uu dirayay radia allaahu canhu waa ki yihi wataqi dacwat almadluum fa inahu laysa baynaha wa baynahu xijaab ducada iyo alla wax udhexeeya ma laha ayb baabu takbiiri lmusaafiri musaafirka kibaarashadiisa allaahu akbar inuu yidhaahdo idaa sacida haddii uu fuulayo athanaayaa meelaha fangorada ah oo yacnii karinta oo buurtu ay ka kala jeexan tahay markuu koraayo meelaha buur uu koraayo washibhahaa iyo wixii la mida ah markuu fuulayo thaniyada wa tasbiixihi tasbiixdiisa sunnanimadeedii buu u baab yahay idaa habata markuu hoobanayo alawdiyata dooxooyinka ama tooga uu ka hoobanayo wanaxwahaa iyo wixii lamid ah rawaynaa fii saxiixi albukhaariyi can jaabirin radi allaahu canhu qaal kunnaa waxaanu ahayn idaa sacidnaa haddii aan fuulayno kabarnaa waa kibaaro jirnay waidaa idaa nasalnaa haddaan degaynana sabaxna sabaxnaa waa tasbiixsan jirnay marka takbiirta sheekhulislaam ibnu teymiya wuxuu yidhaahdaa qofku markuu meel fuulaayo xoogaa waa sii kor noqona waa sii kor noqonaya kor noqoshadaasi marka inay qofka kibri geliso lama rabo isagoo marka dhul ahaan sii kor noqonayo ayaa haddana weynidii iyo yacnii kor noqoshada iyo weynida rasmiga inuu allah leeyahay buu tasbiixduna waxay munaasab u tahay marka degiddii ayb ila tasbiixdu nuqsaan ilaahay laga hufaayo addoonkii markuu godad iyo hoos buu sii gelayayo hoos buu usii socdaa waa inuu markaa ilaahay nuqsaan inaanu lahayn inuu inta xusuusto ilaahay u tasbiixsano macnahaasoo kale ibnu teymiya raximahullah uu sheegaa ayb warawaynaa fi sunani abi daawuuda fi lxadiidi asaxiixi xadiidkii saxiixa aladii ah qadamnaahu aanu hormarinay fii baabi maa yaquulu idaa rakiba daabatahu qofku waxa uu dhahayo daabadiisu marka uu fuulayo baabkii ahaa xadiidkii aan kusoo hormarinay can ibni cumara radi allaahu canhumaa qaal kaana anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa iyo wajiyuushuhu iyo ciidankiisa idaa calow hadday kor noqdaan athanaayaa meelaha buurahaas meelahay ka kala fiiqan yihiin ama buurihiiba ay ka kor noqdaan ay u kor noqonayaan kabaruu waa kibaaranayeenoo allahu akbar bay dhahayeen waidaa habatuu hadday degayaanna sabaxuu waa tasbiixsanayeen waraweynaa fii saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can ibni cumara radia allahu canhuma qaal kaana anabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa qafala haddii uu soo noqonayo min alxaji xaj uu kasoo noqonayo aw ilcumrati ama cumro qaala raawi raawigu wuxuu yidhi walaa aclamuhu ma ogi ilaa qaala waxa uu yidhi alqaswa duulaan kulamaa markastoo awfaa ou kor noqdo saro mara calaa haniyatin karin markuu ka kor noqdo ow fadfadin ama dhulku meel taag uu ka yahay kabara halaatan saddex jeer buu kibaaranayay uma qaala laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajiduun lirabbina xaamiduun sadaqa allaahu wacdahu kuwa noqonayaan nahay toobad keenayaan nahay caabudayaan nahay sujuudayaan nahay rabbigeen u xamdi noqohaya sadaqa allaahu wacdahu alla ballantiisii waa ka run sheegay wa nasara cabdahu addoonkiisii waa u gargaaray wahazama alaxsaaba kooxihiina waa jebiyey waxdahu keligii xaal uu yahay soo keligii haadaa lafdu riwaayati albukhaariyi weeyaan wa riwaayatu muslimin mithluhu iyadoo kale waa ilaa annahu laysa fiiha dhexdeeda ma uunan ahayn walaa aclamuhu ilaa qaala alghaswa kuma jirin wa fiiha waxaa ku sugnaa riwaayada muslim idaa qafala haddii uu soo noqdo min aljuyuushi ciidamadii aw isaraaya ama ilaaladii uu kasoo noqdo aw ilxaji aw ilcumrati qultu qowluhu awfaa ay irtafaca wa qowluhu fadfadin huwa bifatxi lfaa-ayni labada fa oo la kordhiga waa beynahumaa daalun ay ah muhmalatun la dhibic tiray saakinatun reeban wa aakhiruhu daalun ayaa ah ukhraa oo kale wahuwa alghaliidu meesha adag almurtaficu ee sarreyso min alardi dhulka ah wa qiila alfalaatu baa layidhi bahgooyaha alatii laa shay waxba fiiha dhexdeeda uunan ahayn waqiila haliidu lardi dhulka adeygiisa waa kiisa adag daati lxasaa quruuraxa u saaxiibka ah waqiila waxaa layidhi aljalidu meesha ka kan min alardi dhulka dhulkana ka mida fi irtifaacin sarreynna qabto waraweynaa fii saxiixayhimaa can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaal kunnaa waxaanu ahayn maca anabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabiga ciisaan ahayn fa kunnaa waxaanu ahayn idaa ashrafnaa haddaan kor noqonno calaa waadin tog hallalnaa waa laa ilaah illaahaysanaynay wa kabarnaa waana takbiirsanaynay irtafacad aswaatunaa codadkeennaa kor noqonayay faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi yaa ayuha annaas dadow irbacuu calaa anfusikum nafihiina u dhimriyo u tura fa inakum iyo idinku laa tadcuuna ma tuugaysaan asama mid dhagoola ah walaa qaa'iban mid maqanna u yeeri maysaan oo ma tuugaysaan innahu allaha aada baryaysaan macakum maciina u ahaaday muxuu maciina ku yahay marka cilmiga iyo aqbalitaanka iyo maqlidda ayuu idinkula jiraa <coughs> bidaliili siyaaqaana laga garanayaa wuxuu haddii siyaaquna waxaa lagu fahmaa wixii ibhaam oo ku jiro cadaynteeda wixii mujmala tafsiirkeeda siyaaqoo ku jiraa sida ibnu eh, daqiiqilciidba uu tilmaamay akaam ah, ixkaam alaxkaamka sidau ku tilmaamay sharaxa cumdaha inahu samiicun weeyaan mid maqlid badan qariibun dhowaa qultu irbacuu bifatxi lbaai almuhmalati bada muhmaladaa oo la kor dhigo macnaahu waxaa weeyaan urfuquu bianfusikum nafihiina u dhimriya oo u naxariista ayb meeshaa marka ducada inaan codka kor loogu qaadin oo xoogaa codka marka hoos loo dhigto yaa xadiidka uu tusayaa ayb warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi alxadiid almutaqadima ayaanu werinay fii baabi istixbaabi talabihi alwasiyata qofka dalbidda uu dardaaran dalbo baabkii ahaa sunanimadeeda ayaanu kusoo marnay ayaan waxaan ku warinay buu yihi ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu inuu yihi calayka bitaqwa allahi alla ka cabsi ogow oo laazim waatakbiiri calayka bitakbiiri allahu akbar ogow calaa kulli sharafin meel kastoo taag oo dhulka ka sarreyso korkeeda waraweynaa fii kitaabi bni sunniyi can anasin radia allahu canhu qaal kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa calaa haddii uu kor noqonayo nashzan meel dhulka ka sarreyso nashzan meel taagan oo kore dhulka kasoo taagan oo min al ardi dhulka ka mida marka uu kor noqonayo uu ka kor noqonayo qaala wuxuu dhahaya allaahuma laka sharafu ilaahu sharaf aday kuu sugnaatay calaa kulli sharafin sharaf kastaa korkiisa walaka alxamdu calaa kulli xaal ammaan baa kuu sugnaatay xaalad kasto ayb calaa kulli marka allaahuma laka sharafu sharaf ayaa kuu sugnaatay calaa kulli sharafin calaa kulli dii sharafin mid kastoo u saaxiiba sharaf korkiisa yacnii mid kastoo sharaf u saaxiiba adi unbaa sharafta siiyo sharafta ku leh walaka alxamdu calaa kulli xaal xadiidkan xaafidku waa isnaadiyey oo akhrajahu can anas ayuu kasoo saaray bilafdi idaa saafara fasacida akamatan qaala allahuma laka sharafu calaa kulli sharaf walaka alxamdu calaa kulli xaal uma asnadahu ila almaxaamiliyi wafii bacdi turuqihi ida sacida nashzan min alardi ow akamatan qaala alxaafid xadiidun gariibun xadiid gariibo yuu ku sheegay akhrajahu axmedu can cumaarata bni abi zaadan wa akhrajahu ibnu suni min wajhin aakhara can cumaarata huwa daciifun baabu nahyi can lmubaalagati fii rafci sawti bitakbiiri wanaxwihi baabu nahyi iska reebidii layska reebay caddaynteedii ayuu u baab yahay cani ilmubaalagati ku xeeldheeraansho fii rafci sawti codka koryeelistiisa lagu xeeldheeraado bitakbiirina lagu koryeelo codka wanaxwihi iyo wixii lamid ah takbiirtii iyo wixii lamid ahaa codka in kor loogu qaado aada marka xaddhaaf loogu sameeyo lagu xeel dheeraado taa iska reebidda layska reebay fiihi waxaa dhexdiisa xadiidu abi muusa fi lbaabi almutaqadim ahaaday baabu istixbaabi alxudaa'i xudaaga ama hees howleedka sunnanimadiisa caddayntiisiiba u baabyahay lisurcati deg deg dartiis fi sayri socodka yacnii lagu deg dego wa tanshiidi nufuusi nufuustii oo la firfircooni geliyo wa tarwiixihaa u raaxaynteeda wa tashiili sayri socodka sahlitaankiisa socodka sahlitaankiisa calayhaa yacnii iyada korkeeda hudaa marka waxaa weyaan rajas banaan shay marka wax yani howleedka waxaan inaga u naqaanoo kalaba daalkaa laysaga bi'iyaa shaqadaa lagu soo dhaweystaa naftaa lagu firfircooni geliyaa taas waay fiihi axaadiidu kahiiratun baa ku sugan mashhuuratun oo layska yaqaano xadiidkii marka waxaa ka mid a nebigu sal ly slam maka markuu galayay cumrat alqadaa cabdullahi ibnu rawaaxana uu la jiray rajas ayuu hortiisa ku sameynaya ayb khalluu bani lkufaari can sabiilihi alyowma nadribkum calaa tanziilihi darban yaziidu saasoo kale ahayd darbun yaziidu lilaahu darbun yuziilu yuziilu ilaa darban yuziilu lhaama hahay min maqiilihi ayb wayudhilu اlkhaliila can khaliilihi siyaabahaas u dhahay ayb kuwayaalkaas iyo rifqan bilqawaariir iyo kii markaa ninkii marka u heesa anjasha iyo kuwayaalkaas axaadiidtaasaa daliil u ah baabu maa yaquulu ida nfalatat daabatuhu baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu baab yahay yaquulu ou dhahayo qofka idan falatat hadday fakato daabatuhu daabadiisa ay ka baxsato rawaynaa fi kitaabi bni suniyi can cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalama qaal ida falatat hadday fakata daabatu axadikum midkiin daabadiisa biardi falaatin biardin dhul falaatin bahgooyaa falyunaadi ha dhawaaqo yaa cibaad allaah ilaahay addoomihiisow ixbisuu ii celiya yaa cibaad allah ixbisuu fa faina lilaahi alla casa wajalla waxaa u sugnaaday uu leeyahay fil ardi dhulka korkiisa xaadiran sayaxbisuhu mid joogo oo markaa xabiso ayb qultu xakaa lii bacdu shuyuukhina waxay ii sheegeen alkibaari waaweynaa lcilmi ku weynaa cilmiga annahu infalatad lahu waxaa ka fakatay daabatun daabad adunuhaa baqlatan baan u malaynayaa inay tahay baqal wa kaana yacrifu wuxuu garanayay hada alxadiida xadiidkan faqaala hu waa yidhi faxabasaha allaahu ilaahay waa u xabisay calayhim korkooda ku xabisay fi lxaali markiiba wa kuntu ana anigu waxaan ahaa maratan kol maca jamaacatin fainfalatat minaa waxaa naga fakatay bahiimatun neef xoola ah wacajazuu canhaa way ka caajiseen faqultuhu waan iri buu yidhi marka fawaqafat fi lxaal markiiba waa istaagtay bigayri sababin sabab la-aan siwaa hada alkalaam aan ahayn hadalkan sabab kaloon hadalkaan ahayn annagoon qaadanin ayb ayb xadiidkan marka ibnu sunni uu wariyey xaafidku markuu xadiidkan soo saaray isagoo min xadiid ibni mascuud aydan ah fa ina lilaahi fi lardi xaadiran xaabisan meesha xaabisan buu yihi sayaxbisuhu celinayo wuxuu yihi xaafidku xadiidun gariib akhrajahu ibnu suniy wa akhrajahu طabaraaniyu wafi sanadi inqiطaacun sanadka inqiطaac baa ku jiro beyna bni buraydata wa bni mascuud wqad jaءa bmacnaahu xadiiثu aakharu akhrajahu الطabaraaniyu bisanadi munqaطicin can cutbata bni غaswaan can الnabiy sal l slam marka xadiidkan marka sanadkiisa inqiaacaadkaas ayaa ku jira dacfi baa ku jiro sakhaawina sidoo kale alibtihaajka isaga laftirkiisa waa ishaare inqitaacaas marka macnihiisu muxuu yahay marka ina lilaahi xaadiran ama xaabisan ilaahay dhulka wuxuu ku leeyahay mid celinayo ama kuwa joogo dadkaa joogo marka malaa-ig nool inay tahay iyo jin muslim oo nool inuu yahay iyo yaa-og marka dad baa marka waxay u qaateen xadiidkan macnihiisu inuu yahay yaa cibaadallaahi marka la leeyahay addoomaha allow ixbisuu iyo xabisa waxay u qaateen addoomihii dhintay ee mowtaadkii dadkii dhintay ee owliyada ahaa in loo wacanayo u haystaan fa inna lilaahi xaadiran taasaaba diideysa mid joogo oo noolu ilaahay dhulka kuleeyahy u celiya malaa-igta qofka dhowraysa oo khidmadiisa ku jirta inay tahayna u badan tahay nacam ayb marka xadiidku waa daciif dalaaladiisuna ma tusaayo istiqaasa bikayriillaahi ilaahay keyrkii in loo qayshado marka xaalad adag lagu jiro maxaa yeele kuwan waaba malaa-ig nasku sheegay haddiiba uu ansaxo waayee inay nool yihiinay joogaanay ku maqlayaan marka mowtaha loo qayshada iyo meelay ku jirto maleh baabu maa yaquuluhu cala daabati sacbati baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquuluhu ou dhahayo cala daabati daabada asacbati adag daabadda aan laylisnayne adagee dhibka badan ee qallafsan waxa uu ku oranayo qofka rawaynaa fii kitaabi ibni sunniyi waxaanu ku werinay can sayidi aljaliili ilmujmaci calaa jalaalatihi lagu kulansan yahay weynaantiisa wa xifdihi wa diyaanatihi wa waracihi wa nasaahatihi abi cabdillaahi yuunusa bni cubayd bni diinaar albasriy attaabiciyi almashhuur raximahullah llah yuunus bni cubayd waa raggii xasanulbasri oo kale ahaa qaala waxa uu yidhi laysa rajulun nin ma jiro yakuunu uu ahaanayo calaa daabatin daabad korkeed daabadda oo sacbatin adag fayaquulu markaa ku dhahaya fii udunihaa dhegteeda afa diin illaahi yabquun walahu aslama man fi samaawaati waalardi tawcan wa karhan wa ilayhi yurjacuun ilaa waqafad way istaagaysaa biidni illaahi tacaala bay ku istaagaysaa ilaahay idinkiisa ayay ku istaagaysaa ayb xaafidku wuxuu yihi khabarun maqduuc waa maqduucu taabici warkiisba waaye waraawiihi canhu raawiga ka warinaya taabicigana alminhaal yacni bna ciisa minhaal bnu ciisa qaala abuu xaatim majhuulun majhuul buu abuu xaatim ku sheegay waqad wajadtuhu can ayb can aclaa min yuunus akhrajahu saclabiyu fi tafsir bisanadihi min ariiqi اlxakm can mujaahid can ibni cabaas radi allahu canhuma qaal ida stascabat daabatu axadikum ow kaanat shumuusan falyaqra' fii uduniha afagayra diin illahi yabquun ilaa laga gaaro tarjicuun ilaa yani turjacuun laga gaaro wadakarahu lqurطubiyu can ibni cabaas fi tafsir bigayri sanadin ayb walaa caswin ayb limukharijin qof soo bixin iyadoon loo tiirin huwa mimaa yucaabu bihi buyii marka xadiidkan adu marka maqduucaas iyo mawquufkaa yaa ku soo ararooray ayb baabu maa yaquulu idaa ra qaryatan yuriidu dukuulahaa ow laa yuriiduhu baabu bayaani maakii kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu uu dhahayo idaa ra-aa hadduu arka qaryatan magaalo ama tuulo yuriidu uu rabo dukhuulahaa geliddeeda ow laa yuriiduhu ama uunan rabinba qaryadaa u arkay wuxuu dhahayo rawaynaa fi nasaa fii sunani الnasaa-iyi waxaanu ku warinay kitaabi bni sunniyi can suhaybin radia allaahu canhu ana اnabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga lam yara ma arkin qaryatan qaryo yuriidu ou rabo dukhuulahaa gelitaankeeda ilaa qaala wuxuu dhahaya xiina yaraaha markuu arkayo allaahuma raba asamaawaati sabci wamaa adlalna ilaahu allaahuma yaa allaahu allow raba samaawaati yaa raba samaawaati samaawaadka rabbigeedu asabci toddobada ahaa iyo wamaa wixii adlalna ay hariyeen oy saqaf u yihiin walaradiina waraba alaradiina dhulka rabbigiisii asabci toddobada ahaa dhulayaalkii toddobada ahaayeen wamaa aqlalna iyo waxay xambaareen wa warabba shayaadiini shayaaiinta rabbigooda yooma adlalna waxay dhumiyeen wa raba riyaaxi dabaylaha rabbigooda wamaa darayna iyo waxay firdhiyeen as-aluka waxaan ku weydiisanayaa khayra haadihi alqaryati qaryadan khayrkeeda wa khayra ahlihaa dadkeeda khayrkooda wa nacuudu bika waxaan kaa magangelaynaa min sharihaa sharteeda wa shari ahlihaa ahelkeeda sharteeda iyo wa shari maa fiiha ayb sidaa ayuu dhahay ayuu dhihi jiray xaafidku markuu soo bixiyey wuxuu yihi xadiidun xasanun akhrajahu nasaa-iyu bnu khuseymata wabnu xibaan walxaakim ayb xadiidkan marka xaafidku waa xasaniyey warawaynaa fi kitaabi bni sunniyi can caaishata ishata radia allaahu canha qaalat kana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa ashrafa calaa ardin dhul hadduu ka kor noqdo yuriidu ou rabo kor u ka arko yuriidu ou rabo dukhuulahaa geliddeeda qaala allaahuma innii asaluka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa min khayri haadihi tan khayrkeeda wa khayri maa shay khayrkiisa jamacta lahu aada u jamci u ururisay wa acuudu bika min sharihaa baan kaa magangelayaa wa shari maa jamacta fiiha iyo waxaad ku ururisay dhexdeeda shartooda allaahuma arsuqnaa ilaahuna arsuq xayaaha nusaqa qaar waxay qorayaan janaaha ayb allaahuma arsuqnaa ilaahu nagu arsuq xayaaha barwaaqadeeda janaaha haddii laydhaano miraheeda waacidnaa ilaahu naga kori min wabaaha bushigeeda waxabibnaa ilaahuna jeclaysay ilaa ahlihaa dadkeeda waxabib saalixii ahlihaa ilayna waxabib jeclaysay saalixii ahlihaa qaryadaa dadkeeda kuwooda wan wanaagsan ilayna annagana jeclaysay ayb marka xadiidkan ibnu xajar waxa uu yiri sida alfutuuxaat alrabbaniya ku sugan libni callaan qaala alxaafidu fii sanadihi dacfun ayaa ku jiro laakin yactadidu bixadiidi bni cumar fasaaqa sanadahu ilayhi qaala can nabiy sal ly slam idaa kharajtum min baladikum ilaa baladin turiiduunaha faquluu allahuma raba asamaawaati sabci wamaa adalat fadakara midla hada alxadiid almaadi awalan lakin bilifraadi ilaa markii dambe wuxuu ku sheegay allahuma rzuqnaa janaahu wasrif cannaa wabaahu waacdinaa ridaahu xabibnaa ilaa ahlihi xabib ahlahu ilayna wafii sanadihi man ducifa ayb laakiin waa la mutaabiceeyey marka inuu soo dhaweynayo ad mudda xaafidku xadiidkan baabu maa yadcuu bihi idaa khaafa naasa aw gayrahum baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baabihe yadcuu bihi uu ku duceysanayo idaa khaafa haddii uu ka cabsada naasan dad aw gayrahum ama geyrkood rawaynaa fii sunani abi daawuuda waannasaa-iyi bilisnaadi saxiixi waxaanu ku warinay maa qadamnaahu min xadiidi abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama kaana wuxuu ahaa idaa khaafa qowman qole hadduu ka cabsanaayay qaala wuxuu dhahayay allaahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim ilaahu waxaan ku yeelaynaa dhuuntooda wanacuudu bika waxaan kaa magangelaynaa min shuruurihim shartooda waana soo maray xadiidkan wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yadcuwa macahu inuu tan maceeda uu ducaysto biducaa'i alkarbi murugta ducadeeda inuu ku ducaysto wagayrihi iyo keyrkiis mimaa dakarnaahu wixii aan sheegnay macahu isaga la jirkiisa aan ku sheegnay ayb kan marka wuuna soo maray baabu baabu maa yaquulu lmusaafiru idaa taqawalat ilghiilaanu baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba uu baab yahay yaquulu ou dhahayo almusaafiru musaafirka idaa taqawalat alkhiilaanu jinku haddii markaa ou u dhawaaqo aw yacnii ghiilaanku waa nooc jinniga iyo shayaadiinta ka mid a ah, waa kuwooda saxarada welib ah hadday yacnii ay bidhaantooda u muujiyaan oo isu midabeeyaan oo isu muujiyaan ujeedkooduna marka waxay tahay inay dhumiyaan ayuu rabaa waxay rabaan inay ninkaa musaafirka ah ay lugooyaan ay dhumiyaan marka idaa taqawalat macnaheedu waxaa weeyaan hadday isu midabeeyaan alghiilaanu jinka safarkiisa dhexdiisa qala rawaynaa fi kitaabi bni sunniyi can jaabirin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi idaa taqawalat lakum hadday isukiin midabeeyaan alghiilaanu jinka wax dhumiyaa fanaaduu biladaani aadaanka ku dhawaaq oo adima ayb xaafidku marka xadiidkan sanadkiisa can jaabir ayuu kasoo saaray Eh, marku تkriijiyey kadibna akhrajahu النasaa-iy warijaalu الhiqaat ilaa ana alxasn raawi can jaabir min طariiqi lam yasmac minhu cinda اlأkhar ayb inqiaaca buu sheeg sheegay uu tilmaamay ayb xasanka jaabir raawiga ka warinaya ayaa inuu wax ka maqlay aan la sheegin qultu alghiilaanu jinsun weeyaan jinsi min aljinni jinka ka mida washayaadiini shayaadiinta ka mid a wahum iyaguna saxaratuhum waa kuwooda wax sixro wamacnaa taqawalatna ay talawanad isukiin midabayso waa fii suwarin suurooyin ay isku mid midabayso yani habab kala duwan ay yeelaan oo tashakul sameeyaan walmuraadu idfacuu sharaha sharteeda iska riixa bil adaani ku riixa fa ina shaydaana shaydaanku idaa samica aladaana haddii uu maqlo adbara waa jeestaa waqad qadamnaa waan soo hormarinay maa yushbihu hada kan wax shabaho fii baabi maa yaquulu idaa carada lahu shaytaanun baabkaasaan kusoo sheegnay fii awali kitaabi aladkaari waadacawaati lilumuuri alcaaridaat wadakarnaa waxaan sheegnay annahu yenbaqii inuu habboon yahay an yashtagila biqiraa'ati alqur'aan saa inay habboontaho inuu ku mashquulo qur-aan akhrintiis inuu ku shuqloomo lil aayaati almadkuurati aayaadkii la sheegay fii dalika kaagaa lagu xusay sheegay buu yihi kalaamalculamaai culimada warkooda fii axaadiisi lquul ku saabsan iyo walqiilaani wakhtilaafahum iyo khilaafitaankooda iskhilaafkooda fiiha ay isku khilaafayaan wa awdaxtuhu waanan caddeeyey fii kitaabi tahdiibi alasmaa'i wallugaat ayaan ku caddeeyey almustacmalati ee loo isticmaalo fii kutubi lfiqhi lmashhuuraat kalimaadka loo isticmaalo luqaadka loo isticmaalo tahdiibu alasmaa'i wallugaati almustacmalati fii kutubi lfiqhi almashhuuraati faman araada qofkii raba alwuquufa calayhi inuu dul istaago daalacahu halkaasuu ka daalacanaya wabilahi towfiiq sal alla wslam calaa nabiyina mxamed wcala ali sabi slm